alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah waxaynu ku jiray cumdat laxkaamka intii aynaan buluuqa ku arag macnuhuna waxa weeyaan cumdatulaxkaamkiina waad dhigatay buluuqina waadigat waayo de axaadiistaan halkan ku qoreyn ee buluqa cuddatulaxkaamka waxay noogu jiraa un buluqa waana laba kitaab oo labadaba axkaamaha baabu tayamum baa inoogu dambeeyey oo rasuulku ku calayka bisaciid fa inahu yakfiik عليك waa اسم فعل amar bimacnaa ilzam oo khud iyo wax lamida tahay ku dhaqaaq saciidka ah fainahu yakfiik baabu alxayd xaydka baabkiisi weeye macnaa axaadiistii mawduuca ka warramaysay inteeda badan inkastoo aynu kusoo aragnay buluqa wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yatakiu fi xijri fayaqra'u اlqur'ana wa ana xaa'idun caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku waxaa yataki-u mid ku jiifsada fii xijri ama ku jiqlaysta fii xijri dhabtayda oo fa yaqra'u aqriya alqur'aana qur-aanka aqriya wa ana xaa-idun anigoo xaaladdaa ku sugan xadiiskana wuxuu sii adkeynaya un xadiisii tilmaamaysay gabadha xaa-idadahay inaan dee qof la karantiimayo aanay ahayn ee oo qofka iska caadiga un ay ka ay tahay sidii nimankii yahuuda ay samayn jireen iyo dadkii jaahiliga ah inuu islaamku meesha ka saarayo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markaa qur-aanka ku akriyaya isagoo caysho dhabteeda saa ugu jiqlaysan tikaagu waa qofku markuu suxulkiisa kale saa udhigayo amba isagoo ku jiifoba dhabteeda ila waa xaaskiisiiyo uu rasuulku alay sla sl u jeclaa caisha radi allahu canha markaa fa yaqra'u bay weliba ti qur buu akhriji wa ana xaydo xijrii wa xajrii bikasri alxaayi wa oo halkayna af soomaaliga dhabta u nidhaahno carruurta yaroo kale la saaray markaa horena inu soo marreeya axaadiistii ka warramaysay kaadida ilmihii yaraa ku gaajay rasuulka xajrigiisa markaa xadiiskani maalmuhim daliil wuxuu yahoon qofka xaydada waxyaalaha qaar mooyaane wax kale oo ka xaaraanay inaan jira iyo inaan la fogeynayn iyo dadkii qof la nool noqonayso وعن معاadة معاadة بنت عبدالله العadوية التابعية qالت waxay tihi سألت waan weydiiyey cاشha رadي الله تعالى عنها oo fqلت waxaan ihi ma baalulxaaydi ay ma شhaأن الxayd muxuu yahay arinka gabadha xaydada ah taqdi الsowm soomka ay u qalaynaysaa walaa taqdi الصلاة salaadana aanay u qalaynayn faqaalat waxay tihi caaisha radi allahu canha axaruuriyat anti ma xaruuriyad baa tahay ma khawaarijtaad ka mid tahay faqultu waxaan idhi haddaan mucaado ahay lastu ma ihi bixaruuriyatin miaanu xaruuriyad ma ihiye walaakinii as'alu laakiin isagoon ku faqaalat waxay tihi kaana yusiibuna caaisha waxay tii markaa kaana yusiibuna waxaa nagu dhici jiray dalika arrinkaasi xaydkaas ayaa nagu iman jiray waqtigii nabiga caleyh isalaatu wasalaam oo fa nu'maru waa nala amri jiray haddaanu dumarka nahay biqadaai soom soomka inaanu soo qallayno walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaai salaa salaada qallaheeda nalama amri jirin xadiiskani wuxuu daliilu yahay ana alxaa'ida taqdii alsawm walaa taqdii alsalaa maalmihii ay ku jirtay xaaladdan iyada ah soomkii seegay iyo salaaddii seegtay bimacnaa dee aan kaba ansaxayn salaaddiina soo qalayn mayso soomkiina way soo qalaynaysaa waana la iska fahmi karayaayo xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah salaadu way fara badantah intaa maalmood ee ay matalan lix cishaba haddaynu kasoo qaadno ama shan cisho ama wax lamid ah, ama toddobaad dee salaadihii way fara markaas markaasoo qaleynteedu culays bay noqonaysaa iyo mashaqo laakiin soomkii waa maalmo kooban talabaad salaadii ay tukatay maalmihii ay daahirka ahayd baa kaga filan salaadan kale laakiin soomka oo salaadii de waatan soo noqnoqonaysa ee dhan la tukanayo laakiin soomkan sanadka waa hal bil dee bishiina markay maalmo dhaafaan fursad waxay heli karaysaa maalmo kale oo ay ay soo qallayso oo markaa mashaqo iyo culays la saari maayo mucaada waa taabiciyad waxay ku tilmaam culimadu inay tahay min fuqahaai taabiciin min fuqahaa taabiciin taabiciinta kuwoodii ugu fiqiga yaqaana ama ugu cilmiga badnaa inay ahayd waa mucaada bint cabdillaah alcadawiya alcadawiya alcadawiyu qofka marka loo nisbeynayo waa nisbatan ilaa cadiyin de cumar bn khadaab radi allahu canhu waxaa loodhanayaa alcadawiyu cumar bn khadaab alcadawiy marka matalan la sheegayo oo bani cadiy buu kasoo jeeda marka qofka marka loo dhismaynayo raabicat alcadawiya oo kale iyadoo saskamcaad alcadawiya min bani cadiy marka taabiciyadaasi maadaama ay cilmi baranayso caaishana radi canha ay tahay xaaskii nebiga weliba markaa dee culimadii saxaabada ay tahay qadiyadan dumarka si gaara ugu saabsanna iyada ay tahay inay weydiiso waa tan gabadhu soo qalaynaysa soomki lakin salaaddii aan soo qalayneyn markaa su weydiisay caaisha su diidma abay ku tidhi iyo xaruuriyatun anti marka sababtay saa u waxa weeyaan caaisha su-aashaa weydiinayso horta waa iyo alxaruuriya waa ismun min asmaa alkhawaarij khawaarijtu baa xaruuriya la dhahda xaruurana waa baldatun qariibatun aw qariibun ila lkuufa waxay tilmaameen culimadu inay ahayd meel laba mayl u jirta magaalada kuufa oo ciraaq ku taalo balda qurba alkuufa calaa bucdi miileyn minha ilaa laba mayl bay u jirtaa labada maylna waxan ugnaa saddex kilomitir iyo badh ya alaasa kilomitiraat wa nisf meelahaas udhiga marka meel aada ugu dhow waxa laga yaaba midda iminkaba inay magaaladu gaadhay baa iska dhici karta waa halkii awalu firqatin min alkhawaarij ayaa daharat fi hadihi اlbalda khawaarijtii koobaad kooxdii koobaad ee khawaarijta ee cali bin abi talib radi allahu la dagaalantay maadaama cali uu kuufo caasimad ka dhigtay isagu halkaas waxaa kula daga uu kula dagaalamay gaar ciidankiisa uga baxeen nimankii la odhan jiray alkhawaarij markay diideen alxakameyn xakameyn waxa weeyaan waxaa maadaama saxaabadu ay iskhilaafeen oo dagaal u dhex maray mucaawiya iyo cali bn abi aalib waatii akhirkii la yidhi marka hala heshiiyo markaa cumar bn khadaab eh, waxaan ujeeda eh, cali bn abi talib radi allahu canhu wuxuu soo saaray abu muusa alashcari cabdillahi bnu qays halka mucaawiyana uu soo saaray camr bnu caas markaa iyo dee ciddii kale kaashanayeen khawaarijtii markaa ciidanka ku jiray marka hore ayaa waxay idhaahdeen cali wuu gaaloobayo ilahay wuxuu uhi in alxukmu ila lilah xukunka ilaahay ba iskale isna xakama rijaal bay raggiibu xukun u dhiibay gaar bay uga oo aakhirkii waa la soo cadiyo dhagaadaygana waa tii lala dagaalay markaa meeshii ay ka soo baxeen ba almuhim loogu magac daray haddaba min madaahib alkhawaarij khawaarijtu waxyaalahay aaminsan yihiin waxaa ka mid a ah, markaa culimadu wa dhammaantood ma wada aaminsaneen qaar ka khawaarijta waxay aaminsanaayeen maadaama arrinkooda ku salaysan yahay tashadud wa tashdiid in wax la adadkeeyo oo xagga adaguna ay wax ka raaci jireen iyagu iyo qallafsanaanta ayaa waxay dhahan gabadhu waa inay salaadana soo soo qallayso waa waajib bay dhahan salaadii inayna soo qallayso soomkana ay soo qallayso soomkii oo ka fudud baa la way soo qallaynaysa salaadii ka cuslaydna soo qallayn mayso ee ka horreysay xagga waajibka dabeetna caisho markan ay su ay ku leedahay xaruuriyatun anti ma qoladii aaminsanayd baa tahaybay ayay leedahay saxaabiyaddiinataabiciyaddina wi jabta waxay tiri maya ma ihiye anigu waan ku weydiinayaa as'alu su-aala mustarshidin ay ka dhiganta qof wax baranayo oo in la toosiyo caaishana si cajiiba bay gu jawaabto qofka muslimka loo baahanya inuu ku qanco wax badan aynu ka faa'idaysanayno maadaama arrintan cibaado ay tahay arrin tacabudia ay taho cibaadaha cibaadadu kuma salaysna caqli iyo waxay la tahay iyo sidanka amaba marka xikmadda aynu ogaano amba inaan ogaanin waxay tihi sidaas horta arrintan way nagu dhici jirto maaha mid cusub haddaanu dumarkii nahay saxaabada iyadoo nebigii cala isalatu salaam uu joogo ayaa xaydkana nagu dhici jira dabeetna waxaana la amri jiroon inaanu soomka soo qallayno oo aanaan salaada soo qallayn jawaabtaasi markaa way soo afjir marka haddii la hahdo ilaahay baa sidaa yidhi amba rasuulkiisaa sidaa yidhi oo arrintaasi arrin sugan ay tahay oo jirta walow adigu haddaad doonto xikmadda iyo sababta ayaad fahmine samicnaa waadacna dheh dad badanoo waxa weeyaan iminka dhalinyarta waxbaranaya amba kuwa iaa firqooyinka kamid qaar badan xadiisku garanaya haya waxa weeyaan sowka caqligu sidan sheegaya sowka sidan marka hadduu hadalka ilaahay hadal ka hor keena hadalka nebiga calai isalatu salaam qofkaasuu leexanaya lakiin qofka muslimka ee wanaagsan waxaa qancinaysaa ilaahay baa sidaa yihi rasuulkiisaa sidaa yihi taasoo uu ku kaaftoomi karay waxaa laga qaadanaya markaa siday ugu dadaalayaan dumarkaasi selafku inay diintooda ay fahmaan oo ay ku dadaalaan waxaa laga qaadanaya oo kale in qof lagu ohan karo ma sidaasaa ta iyadoo hadalka lagu adkeynaya ardayga si loo edbiyo waxaa laga qaadanayaa atashadud fi lcibaada mar haddii uu shareecada khilaafsan yahay ad adkeyntaasi waxba u tarayn iyagu waxaabay sida khayr kororsada oo salaadiina soo qalleeya dhah lakiin mar hadday shareecada khilaafsan tahay khayran shareecada waafaqsan waxba tari maayo salaada haba farabadiy hadduu doono siduu doonaha sameeyo qofkaasi maadaama ay xaruurintu soo baxeen iyadoo saxaabadii ay joogaan ilaa watan caysha xilligan hadlaysa waqtigii calina waabay had cali waa kii la dagaalmay maaha wax baaba-ay way jiraysaa arrintaasi waana fikir iyaga laftigoodan waa qaybo waxaana ay ka sameeyiin inta badan takfiirka inay wax gaalaysiiyaan qaarkood kabaairta iyo dunuubta waabin ku gaalaysiinayeen qaar badan oo aan ku gaalaysiinayn baa jira kabaairta kuwa maanta jooga waxa laga yaaba inaanay dembiyada waaweyn oo keliya in badanoo kamid aanay ah ku gaalaysin qofka tuuga aanay odhan matalan kuwa shabaabka iyo alqaacida iyo wixii lamid ah. de maanta ma odhanaya tuugu waa gaal ama qofka zinaystaa waa gaal laakiin fikraddii khawaarijta way hayaan waayo dee muslimiintaa dhan bay takfiirinayaanoo amba xukunka ha noqoto waxyaalo badan ay ku gaalaysiinayaan marka waxaan uga jeesaana dadka qaar de mayaga khawaarijta isku noocba ah khawaarijtaasi waa qaar kale inaga daayay kuwaas iyagu waa nooc kalaba lag ay qaarkood ohanaya iyagoo ka jir iyagoo jirdida marka la hahdo waa khawaarij qodadaas khawaarijtuna waqtiga cali bin abi aalib radi allahu canhu u baxeen nebiguna waa kii sheegay calayh isalaatu wasalaam yamruquuna min addiin kamaa yamruqu sahmu min aramiya soo maha qur-aankay akriyayaan qur markaad aragtaan qur inaad xaqiran doontaan si qur u akriyayaan habeen o dhan ay u tukanayaan salaadooda markaad aragtaan bu nabig uri alayh salatu salaam salaadii inaad xaqiran doontaan ad yaraysan doontaan sooman doontan waalbasho waxba kuma haysaan haddana qur-aankaasi hun u dhaafi maayo ma fahmayaan markaa macnaheedu weyaan dee iyagoo carab ahaa oo saxaabadii soo gaadhay ayaa diintiisa ay u sheegayaani bal waxaad ka warantaa ninka aan carab ahayn maanta ee cajama aan carabigii waxba ka garanayn ee diintii aan aada u fahamsanayn miyaanay inay ku rogantaa ya ee weliba waxaa laga yaaba aan cid cilmile oo waxu sheegto hagaagsan helin de mee boqolaal baa iman kara nabigana inoo sheegay caleyh isalaatu wasalaam inay kolba soo bixi doonaan oo kulamaa dahara qarnun qutic mar kasta oo geesuu soo baxo in la goyn doono ogowna waa fikir la qaadanaya waxani oo qaldan wax hebel iyo hebel iyo wax laga soo abtirsanaya maaha nin hebel hebeloo shalay salafi ahaaba hadduu doono xagga kale istaagi karaa waana dhacday ya waloyay badnaanin be mid <laughs> dabeetana halkaasu loo soo marayoo aakhirkiina dee xagga kale istaagay de wakaa isqarxinaya marka dambena heerkaa gaadhaya muslimiintana waxba usoo kordhin maayaan intay yeelayaan iyo intay tarayaan keebaa badan intay yeelayaan baa badan hadduu dadkii dilayaan uneg dadkay qarxinayaan muslimiin weyaan intay gaalo ka dilaan dabeetna xadiiskii nabigaa dareemeysa alay slat slam yaqtuluuna ahla alislaam wayatrukuuna ahla alawthan waxay leynayaan dadka muslimiinta dadka sanam caabudkaana way daynaya waayo waxay leeyihin labaduba waa gaale eh, laakiin kan murtadka ah baa kasii daran aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda bay u daliishanayaano kuwan inoogu sii dhow horta aynu kumusino ila murtadka kasii daran be saasi ohanay marka qarxintan maxaa ka horeeya takfiir soo ma waa gaalaysiin haddana tafshiir waa qarxinayaan iyo dilkan iyo wax lamid markaasu imanayaan marka diintana waxaa lagu gargaaraya sida ilaahay yihi in tansur llaha yansurkum diinta in lagu dhaqmo aan laga xadgudbin oo aan ghuluwi lagu gaalaysiinta waxa in cid layska gaalaysiiyaana wax sahlan maaha oo arin aad iyo aad u culus culimadu waxay dhahan qof aan diinta ku jirin ood soo geliso ayaa ka sahlan mid ku jirayoo aad ka saartay inaad labada ku qaldanto mid gaala ah oo aad tidhaahdo waa muslim waxaad aragtay mid gaalahoo ereyo muslim ku dhawaaqayo waxbad markaa waxaad moodday markaa inaad tiraa waa muslim ayaa ka sahlan mid muslim aha inaad dibadda uga saarto qof kastoo gaalnimo ku dhacayna dee ma gaaloobayo haddaba fiirso qof kastoo gaalnimo ku dhacayna ma gaaloobayo waayo dee waxyaala badan baa ku xeersan ninkii yihi allahuma anta cabdii wa ana rabuka gaalnimo ma ku dhacay ya <laughs> ninkii awrku ka hadlaabay ee saxraaw nabigu inoo sheegay wuxuu yihi allahuma anta cabdii wa ana rabbik ilaahow addoonkaygii baa tay anna rabbigaa baan ahay yaanu gaalnimo ku dhicin dee wuu ku dhacay waxaad ujeedaan wuu wuu gaaloobin baad ujeedaan gaalnimo wuu ku dhacay waxaanu ku hadlay wa gaalnimo ahayn ninka ilaahay ku yihi ilaahow addoonkaygii baa tay ka warran anna rabbigaa baaban ahay laakiin dee umuu qasdiin soo maha cagsigu isagu ujeeday marka waxaynu ka qof kastoo gaalnimo ku dhaca ama gaaloobayo amba ha ku hadla ama ficil ahaan sameeyo waayo asbaabbaa jiri karta qofkii ay kaga baaqan karto oo jahliguna uu kamid yahy waxaa kula mida ah ninki yidhi marka aan dhinto iguba idaqiijiya maalin dabaylla ila suga badda igu saydhiya waayo ilaahay hadduu iqabto wuxuu cadaabaya cadaab aanu cidnaba cadaabin aad baan u dambaabay ninkaasi shaka fii qudrat illaahi bay culimadu dhahdeen ka shakiyey ilaahay qudradiisa ninka aaminsan haddii dab lagu suro lagu gubo oo lagu daqiijiyo badda lagugu saydhiyo ilaahay ma awoodi kara inuu dib kuu soo celiyo miyaanu gaalnimo ku dhicintaa lafteeda waa gaalnimo laakiin muu gaaloobin oo markuu ilaahay subxana watacaala soo ururiyo soo jamciyey wuxuu ku yihi maa xamalaka calaa dalik calaa ma facalta maxaa kugu kalifay waxa aad samaysay markaasuu yihi khashiyataka yaa rab ilaahu cabsidaada ayuu kaliftay waan kaa cabsanayay markaasuu ilahay dambi dhaafay ilaahay waa kan aaminsan inuu ilaahay ciqaabayo naar buu aaminsayey waa kan ka baxsanay laakiin jahli baa hayo wuxuu is haddaad sidaa samayso markaa ilahay kuma awoodi karay mar haddana cadaabkiisa u adkeysanaysaa samee ya taana waxaa loo daliishadaa jahligu inuu maanic yahay waay xaruuriyiintu markaa waa qolooyinka noocaas ah magacyadooda kalena iyagu magacyada isku isticmaala waxaa ka mid a ah, ashura iyo shura waa kuwii diinta markaa dhiigoodii naftooda iibsanayeen iibsanayeeno in allaha ashtara min almuminiina amwaalahum wa anfusahum biana lahum ljana bay dhahan nagu naftiidi markaa ma bixin marka khawaarijtu adduunya ma doonayeen mise may dooneynin ya khawaarijtu adduunya doon bay ahaayeen marka waa la yaabay salafkii qaarkood baa saa yidhi mogta nimankaasi waa addunyay doonayeen waa lalaga yaabay markaa sheekhiisa yihi waxaa la ma nimankaa habeen oo dhan cibaadaysanaya adduunyaba faraa ka qaaday ee rukab ilbaciir halkaasi waxay noqotay awrka jilibkiisa oo kale oo dee qallafsanaanta ka muuqata iyo sida yihiin markaasuu ihi waxaad iga warantaa xaakimku xaakimkan ay gaadhaysanayeen la dagaalamayaan miyuu salaadii u diiday miyuu tan kale u diiday naftooda waxaa laga yaabaa inay isleedahay xaggan aadeene idinku dii baad ujeedaane laakiin adduunyado weyaan wax allo waxaaso dhamin waa saaska madaxnimadan ay ku ordayaan ay leeyihin markaanu madax noqoneen waddanka qabsanaa amaanu diintan ku xukumayna ay leeyihin iyagu ah dee diinta horta inta intaa iskaba daayo intan horta bal kugu xeersan ku xukun ayaa ka horeysa soo maha markaa shaydanku halkaasu soo maraya khawaarijtuna way noocyo badnaan karaan oo kuwan takfiirka siyaasiga ah ku jira kula mid ah gaalaysiintan siyaasadda ku salaysan ee hebelna uu gaalaysiinaya hebelna hebelna uu ka daynaya madaxweyne hebelna uu gaalaysiinaya wuxuu leeyahay waa sidaa iyo saas u sameeyey tii lamida markuu hebelki hebelkii uu saaxiibka ahaayeen uu sameeyana ama isku reerka ahaayeenna isaga waa uu ka <laughs> kor buu uga qaadaya haddana warsodigii lahaa kaniisoodig ilaa waa gaal kana waa gaal waayo waa takfiir aan ku salaysnayn diin ee ku salaysan siyaasad iyo damac iyo adduunyo doon iyo waxyaala kale ku salaysanta takfiir siyaasiya waay halkaa waxaynu kaga soo baxnay kitaabkii kitaab tahaara mawduucii ku saabsanaa ay intaa iska tasbiixsadaan asalaamu calaykum raxmat ullah